بعد إن شاء الله تعالى waxaynu kelmad ka odhan doonaa isdultaagga ama waqafaat maca qowli اllahi tacaala fafiruu ilى اllahi inii lakum minhu nadiiru mubiin waa aayad ka mid ah suuraة daariyaat waxaynu aayadda u cuskannay oo ka soo qaadannay mawduuca ibnuqayim raxmat ullaahi caleyh kitaabkiisa qiimaha badan oo la yidhaahdo madaarij الsaalikiin bayna manaazil iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin kitaab aad u qiimo badan oo isagoo maka jooga ayuu xanuunsaday markaasuu wuxuu isku daweeyey suurat اlxamd faatixada ayuu isku akrin jiray markaasaa ilaahay ku bogsiiyey markaa kitaab manaasil la yidhaahdo oo abuismaaciil haraw uu qoray ayuu markaa ku sharxiyey saddex mujalladood oo manaasil eh, cibaadadu manaasilsha ay leedahay ama ah, meelaha cibaadadu ay degayso intaasoo mawdic ayuu kaga hadlay kitaabkaas waxaa ka mid a mansilatu cararka manzilada la yidhaahdo aayadda aynu akrinay buu noga dhigtay maaragtay halku dheg ama uu ka dhigtay aayadda oo maxaan ku rahay mawduuca aasaaska u ah waxaynu aayaddu waxay ka hadlaysaa oo ilaahay subxaanah wa tacaala u amrayaa dadka bani aadamka ah inay cararaan fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara innii lakum minhu nadiiru mubiin maxaanay haddaan rasuulka ahay mid eh, diga ah oo digistiisu ay caddahay waxaynu mawduuca in xagga alle loo cararo waa shay la yska raba mar kastaba weliba wadciga hadda la joogana waa sii daran yahay iyadoo xaalad walba qofka addoonka muslimkaa ah laga doonayo xaggaa la in u jeesto mar kastaba waxaad moodaa dadku aada hadda waxaa loo batay oo dadka qaalibka isku mashquulsan yahay oo la ysku haysta waa adduunyo xaggii adduunyada ayaa loo kala dheeraynaya oo loo cararayaa oo meel adag bay ina marinaysaa bahashii adduunya la odhan jiray rasuulkuna salawaat ullaahi wasalaamu calayhi adduunya la-aan iyo faqri iyo waxlaa inoogama baqan laakiin adduunyada in laynagu furo oo xoolo badan la helo oo barwaaqo badan la helo wuu inooga baqay wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum walaakin akhshaa calaykum an tubsada calaykum اdunyaa kamaa busidat calaa man kaana qablakum fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa ahlakathum ayuu rasulku uhi salawatu ullahi wasalaamu calayh allaan ku dhaartee faqri iyo waxalaan idinka baqi maayo laakiin waxaan idinka baqayaa in adduunyada laydiin furo sidii dadkii idinka horreeyay adduunyada loogu furay way ku baratameen oo isku colaadsadeen oo ku tanaafuseen oo idinkuna dabeetana u halaagtay idinkana inay sidaa idin gasho oo idin legado oo idin halaagto oo meel xun idin dhigto ayaan idinka baqayaabuu rasuulku leeyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa muuqanaysa dadku waxaa loo batay waxoogaa khaflad iyo halmaansanaan dadku inuu halmaansan yahay wixii loo abuuray iyo meesha loo socdo geedi socodka aakhiro dhimasho iyo aakhiro oo dhowba waa laga mashquulsan yahay oo dareenka dadku waa ku yaryahay waxaa muuqanaysa oo aynu ka wada dheregsanahay fasaad aada u tarmaya oo usii badanaya oo nooc ah macaasida iyo dunuubta faraha badan ee kala duduwan ee bulshada dhex mushaaxaya waa shay aan inaga qarsoonayn dhibka ina haysta ama colaadaha leh ama abaaraha leh ama maxaanku ku sicirbararka leh dowlad xumada leh waxaasoo dhanna waxaa aasaas u ah waxa weeyaan innahu haddaynu reer bani aadam nahay ama dadka islaamka sheeganaya halkan joogaynu nahay waxa weeyaan markii aynu ka leexannay waa cararka xaggii eebbe loo cararo oo xaggiisa loo noqdo baa waxaasoo dhami dhacaya waana sunnaha ilaahay sunnaha ilaahay u dejiyay waxaa ka mid a dadku waxaa ku dhacaya iyagaa sabab u ah wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir buri alla subxaana wa tacaala alfiraar cararow maxaa tahay fafiruu ila allah ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa oo carara luqa ahaan alfiraar waa masdar qowlka ay yidhahdaan luqada carbeed fara yafiru firaaran waa cararka ayaa la yidhaahdaa oo qur-aankana waa kaan logu leeyahy subxaana wa tacaala qul lan yanfacakum alfiraaru in farartum idan anfici maayo cararku qolaa lagala haddaa carartaan waxaa ka mid ahaa xadiidkii ninkii suraaq ibn maalik saxaabigii la odhan jiray xilligii hore aanu soo islaamin wuxuu arkay abubakar iyo iyo rasuulku markay jiroonayeen fa qaala haadaani faru qurayshin markuu quraysh ka cararay afalaa aruddu calaa quraysh faraha quraysh ciddii ka carartay mayaan u soo celinayni marka waxa weeya wuxuu jeedaa rasuulka iyo abubakar sidiiq radia allahu canhu marka waxa weeyaan fafiruu ila allahi ilaahay xaggiisa u carara shirki ka carara oo waxa u carartaan iimaanka u carara macaasida ka carara oo daacada u carara jahliga ka carara oo cilmiga u carara mugdiga ka carara oo nuurka u carara bidcada ka carar oo sunnaha u carara cararku macaani fara badan buu yeelanaya oo marka eh, uu ka hadlayay saaxibu lmanaasil abu ismaaciil alharawi huwa alharabu mima lam yakun ilaa man lam yazul waa carar laga cararayo man lam yakun waxaan waxba ahayn iyo cidaan zuulayn oo joogto ah oo joogto loo cararayo markuu markuu macnaynayey ibnuqayim wuxuu leeyahay man lam yakun wuxuu ujeedaa waa makhluuq khalqigu jeedaa waayo makhluuq oo dhami waxba ku tari maayaan makhluuqa oo dhami wax jiroo sugan ma aha kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam waxaad ka carartaa waxa aan sugnayn naartu waa shay makhluuq ah macaasiya dunuubtu waa shay makhluuq ah adduunyada oo dhami waa shay makhluuqah war waxaa makhluuqa aan raadka badan lahayn ka carar oo waxaad u carartaa cidda xaqa ah oo allah ah subxaana wa tacala xaggiisa u carar hadalkaa waxaa leh abu ismaaciil harawi oo markuu macnaynayey ibnulqayim raxmat ullaahi tacala wuxuu leeyay alharabu min ciqaab illaahi ilaa hawaab illah marka waa isilaaxa marka isilaaxa loo jeedo maxaan u jeednaa hadda firaar iyo cararka alharabu min ciqaab illaahi ilaa hawaab illaah marka in laga cararo ilaahay ciqaabtiisa oo hawaabkiisa loo cararay noqonaysa waxaa weeyaan oo haddii marka qofba intuu cararkiisu leegyahay oo xaggaa lagu dheerayo cararkeeda ayaa waxtarkiisuna uu noqonaya uu naftiisa waxtaro bulshadana uu wax taro tusaale haddaynu soo dhoweyno adigoo socoto oo safar ah haddii aad maqasho ama mobiba lagula soo leeyahay waddadaad soo hayso waxaa ku daba socdaa bahal aari libaax ah baa ku daba socda waddada soo haya cararkaa intee leekaanaya ma suraysa karti wax allaahi wixii awood odayso carar ah meeshaad u carari karto oo aad ku fakan karto baad meesha u dambaysaad gaadhsiinaysaa oradkaaga ama haddii lagu yidhaahdaba colkaad ishayseen qolaraadkaaga daba socota oo hubkeedii wadata oo ku daba taagan baa jirta bal carar intee leeg baad cararaysa adiguna markaa aad faramaranto as leedahay nin baa wax dhigi kara ciddan ku daba taagan ma jirto waxaad cararaysaa cararka kuu dambeeya iyo mee wixii awooddaada baad bixinaysaa marka waxaa loo jeedaa ilaahay xaggiisa u carar macnahaasi ku socotaado waxaa rabaa qofku inuu wuxuu tamar hayo ilaahay xaggiisa inuu dhowaado oo daacada iyo khayrka iyo wanaagga samayntiisa inaan waxba la hadhin limaadaa nafiru oo maxaynu xaggaa lagu cararaynaa waxaynu xaggaa lagu cararaynaa horta marka horeysa waxaa inagu lamaan naf baa inagu lamaan naftaasina waa laynoo sheego way shar badan tahay way shar badan tahay oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khudbatulxaaja markuu akhriyayo ilaahay buu ka magangelay wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina ilaahay waxaan ka magangelaynaa nafaheenna sharkay leeyo naftu markaa shar bay leedahay naftu shar iyo dhibaatay leedahay wuxuu ku ducaysan jiray rasuulku salawaat اllahi wasalaamu calayhi allahuma alhimnii rushdii waqinii shara nafsi waqinii shara nafsi ilaahu naftayda sharkeeda alla iga badbaadi oo nafuhu caynkaas ina nafsa la ammaaratu bisuu ilaa maa raxima rabbi naftu markaa xumo ay ku faraysaa horta inaad cararto xaggaa rabbi u cararto cadowgaa naftaada ah ayaan kaa agfogayn oo hadyo gooraale xumaha iyo wax xun kula jecel waxaynu xagga lagu cararaynaa cadow kaloo ka sii daran baa jira oo ku daba taagan oo meel rab xun inuu ku dhiga doonaya waa cadowga shaydaan ibliis iyo wixii maaragtay uu ku shaqaysto waa cadow khatara oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay qorshaha uu kula maagan yahay ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbah liyakunuu min asxaabi اsacir shaydaanku waa col baa ilah yihi subxaana wa tacaala waa cole cadow ka dhigta oo shaydaanu maxaad rabtaa wuxuu rabaa inuu samaysto koox uugu yeedho naarta jahanaba u ku shubo oo beri ka maalin uu calanka u taagto oo ciidankiisa jamciyo oo ay ku daba oo halkaas laa tadcu lyawma laa tadcuu hubuuran waaxidan wadcuu hubuuran kaiira yacni qayadhaantiina badiya calaacalkiina badiya waa halaakaa halaagow isu kaale waa kan meesha hadiye dhawaq habati kuwa caynkaasoo uu ku ugaamiyo isagoo hogaaminaya naara jahannam kuwaasuu urursanaya kuwaasuu rabaa inuu kugu darsado saas darteed carartaa laazim bay kugu tahay waa kii lahaa buusiiri wakhaalif الnafsa wالshayطaana wacsihimaa wainhumaa maxadaaka nusxa fatahimi walaa tudic minhumaa khasman walaa xakaman fa anta tacrifu kayda alkhasmi wاlxakami marka labadaas waa laba cod nasteexa ka dhiganin ha soo dhawaysanin waxay u baahan yihiin marka halkan dheer iyo jihaad iyo kifaax baa lagaa doonaya saas darteed baa cararka lagaa raba in agga rabbi u cararto si aad u badbaado oo meeshaad ku badbaadaysaa waa alla xaggi firaarku markuu ibnuqayim ka hadlayey kitaabkiisa madaarij saalikiin firaarka iyo cararku waa laba nooc uu yidhi firaaru sucadaa wa firaaru alashqiyaa cararka dadka sucadee liibaanay dadka liibaanay cararkooda iyo kuwa ayaanka daran ee khasaaroobay cararkooda kuwa khasaaroobay gaalo ee wixii raacay cararkoodu dee xagga ilaahay u carari maayaan ee alla subxaana wa tacaala bay ka cararayaan shaydaan bay u cararayaan macaasi bay u cararayaan xumaan bay u cararayaan wax allaale wixii alla u diidanaa bay u cararayaan oo samaynayaan marka waa firaaru ashqiyaa baa la yihahdaa firaaru sucadaa waataynu ka hadlayno waa dadka wanaagsan ee muslimiinta ah ee awliyada ilaahay ee xigtadiisa ah kuwaasi iyagu markaa macaani maraatib bay yeelanaysaa oo firaarka iyo cararkaas dadka saalixiinta dadka islaamka dadka alla ku xidhan cararka laga doonaya wuxuu yahay macaani badan buu ku imanaya kow waxaa ka ah alfiraaru min ashirki ila tawxiid in shirki laga cararo oo tawxiidka loo boqoolo xaggiisa waayo dembi la sameeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga hor yimaado shirki baa u weyn ina allaha laa ykfiru an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ba alla subxana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala dembiga ma dhaafo shirkul akbar hadduu qofku la yimaado oo ilaahay cid ku lamaaneeyo oo alla wuxuu iska lahaa cibaadadiisa iyo taacadiisa iyo weynidiisa iyo cadamadiisa haddii makhluuq lala siiyo oo ilaahay shurko lala geliyo ilaahay subxaana wa tacala qofka u dhaafi maayo layaxbadanna camalu haddaad shariik yeesho oo ilaahay cid kale ku lamaanayso camalkaagu waa buraya marka shirkigaasi waa dembi la sameeyo dembiga u weyn kaa waa laga cararaya oo aad baad uga fakaraysaa oo nafta aad ka hubinaysaa ma uu kuu soo dhuumanaya si hore hawna bug hoosta kaa soo gelaya ka carar baad leedahay waxaa loo cararayaa tawxiidka khaaliska ah. ilaahay keligii in la caabudo ilaahay keligi in lagu xidhnaado ilaahay keligii cibaadada in laga qaato ilaahay keligii sharciga in laga qaato ilaahay keligii in loo hoggaansamo awaamirtiisa la furiyo wuxuu kaa reebaad ka hadho maa min axadin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah saadiqan min qalbi ilaa xarama allaahu cala annaar fii saxiix bukhari xadis ku qof ashaato tawxiidka la yimaada ma jiro oo ku dhawaaqaya ereygaas saadiqan min qalbi isagoo ka run sheegay oo tawxiidu ka dhab yahay waana shirki ku dheehnayn ilaahay subxaanahu wa tacala naartu ka xarimaya xadiidkan wuxaa man maata laa yushriku biاllaahi shayئa dakhala aljanna qofka dhinta isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan cidna ku lamaanaynaynin jannada ayuu gelayaa baa rasulku ui salawaatu ullahi wasalaamu calayh saa darteed baa dadka muslimiinta markay dhimanayaan waxa loo laqimayaa waxa weeye kalimatu tawxiid laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadkiina dhimanaya waxaa u laqintaan oo u yeedhisaan oo u sheegtaan kelimatu laa ilaha illa allah marka waa kelimatu likhlaas waa tawxiidka waa tala doonaya in la qabsado waxa weeye waa firaarka iyo cararka loo jeedaa shirkiga intaad ka cararto baad ilaahay tawxiidkiisa qabsanaysa waxaa ka mid a ah cararka la doonayo alfiraaru min aljahli ila alcilm in la cararo oo jahliga laga cararo oo loo cararo cilmiga loo cararo ayaa la doonaya ibnulqayim wuxuu leeyahay waljahlu nawcaan jahlu waa laba nooc cadam اlcilmi waa jahl cadam lcamalna waa jahl labadaas waa jahl cilmigii inaadan lahayn oo aqoontii weliba cilmiga loo jeeda wuxuu yihi cadamu اlcilmi biاlxaqi الnaafic cilmiga cilmi ma maha waxa weeye inaadan garanin cilmiga naafica ah ee waxtarka ah inaadan garanin jahli baa la yidhahdaa cadamu alcamali bimuqtadaah muqtadihiisa iyo muujibkiisa waxa keenayo oo aan lagu camalfaynna jahli baa la yidhahdaa marka jahligu waa labadaa nooc labadaa noocba inaad ka carartaan la doonaya oo maxaa u daliila waxaa u daliila maalan in cadamu lcilmigu inuu jahli yahay qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam waid qaala موسى liqowmi إن allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara qaaluu atattakhidunaa huswa qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin waxay yidhahdeen dee nimankii reer baysa dhagahadka markii la yidhi war waxaad gowraceen sac gowraca sac gowraca atattakhidunaa huswan ma ciyaariya dheerdheer baad naga dhigatay ma annaga hadda nagu ciyaaraysaa waa maxay sac gawrac waad nagula markaasaa nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi acuudu billaah alla waxaan ka magan galay an akuuna min aljaahiliin kuwa wax magaratada waxba garanaynin inaan ka mid noqdo ee nin iska dheerdheeraya o iska ciyaaraya waa nin wax garanayn marka nebina dee nin wagara wax dheerdheera oo istihzaaiya wax la yimaada ma aha marka waa garasho la-aan bay ku tigeen inaad waxba garanaynin oo nin iska ciyaaraya aad tahay taas waa ka mid cadamu lcilmi inay jahli tahay markuu lahaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam dumarka ay xumaha la dooneen oo dabeetana u cararka ahaa wuxuu yidhi qaala rabbi sijnu axabbu ilaya mima yadcuunanii ilayh wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waakun min aljaahiliin rabbiyow jeelka ayaan ka jeclahay waxa iila doonayaan oo haddii alla waadan iga leexin adugu dhagartoodiiy waxay shirqoolkay wadaan asbu ilayhina iyaga ayaan u iidanaya wa akun min aljaahili baan ahaanaya ila haddaanu isho macasni ku dhacaya marka macasihoo lagu dhaco iyo mukhaalafo la sameeyaa min aljaahiliin bay ka mid tahay waa jahligii marka waxaa meesha ka muuqanaysa xumahoo lagu dhaco iyo macaasihoo la sameeya waa min aljahli waxaa kaloo u daliila ah, inama atawbatu cala allah liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaala towbadu waxay u taallaa oo iska kuwa samaynaya xumaha bijahaala marka a'immadu markay fasirayaan bijahaala ma qof aan garanayn jahaaladu ka garanaya ee waxaan xaalaanayeen ku bareeriyasa waa lagu sifaynaya jahaalada oo qataada wuxuu leeyahay ajmaca asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam anna kula maa cusiya allahu bihi fahuwa jahaala asxaabtu waxay ku ijmacday wax kastoo ilaahay lagu caasiyo waa jahaalo waxay yidhahdaan qof kastoo ilaahay caasiye waa jaahil ama ha bareero markaa jaahilku maaha jahal dee laleeyahy mid lagu cudur daarayo macnaa waxaa laga wadaa mar haddiiba qofkani uunan dareemin oo garanin allah uu cadiimkee weyn u khilaafaya waa allehe waanu garanin iskaga dhacay xumihii markaa waa jaahil saa darteed markaa ku camal la'aanta aan lagu camal falin wixii laysfaray aan lagu camal falinna waa jahli subaa labada waa jahli alaa laa yajhalanna axadu calayna fanajhala fawqa jahri ljaahiliina waa kii marka firaarka laga hadlaya mawduuca markaan ka hadlayno waxaa weeyaan qofku inuu ka cararo labadaa noocba inuu ka cararo oo u cararo alcilmu naafic cilmiga naafica inuu barto cilmiga naaficahu maxaa tahay waa hanuunka hanuunka waxyiga ah ee ilaahay subxaana wa tacala soo dejiyey waladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin ilxaq alhudaa markuu fasiraya ibnu kathiir tafsiirkiisa alcilmu annaafic buu yidhi waa cilmiga naafica ah. aa hanuunku kaas weeyaan inaad barato si aad cararka kugu suuro galo wanaagsan oo jahligaad si fiican uga fakato oo uga cararto waa inaad qur-aanka kitaabka qur-aanka iyo sunnaha rasuulka iyo culuumu shariica waxaa weyaan barata lagaa doonaya man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin baa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofka ilaahay uu la maagay khayrka uu la maagay waxa weeyaan diinta ayuu fahansiiyaa marka waxa weeya cararka la doonay waa in loo cararaa xaqa barashadiisii hanuunka waa kii ilaha iclam hudiita ana afdala alminan cilmun yuziilu shaka canka wadaran wayakshifu alxaqa lidi lquluubi wayuusibu alcabda ila almadluubi waa marka waxa weeyaan wax lagu siiyo lagu hanuuniyo iyo galla waxtar lagu siiyo waxaa u qiimo badan cilmigaa kaa fogeynaya waxaa la shaki iyo daran wasakda iyo shakiga oo qofka gaadhsiinaya xaqa oo qofku wuxuu dalbaya gaadhsiinaya oo meeshuu rabay geynaya marka daabidka cilmiga naafic waa labadaa qodob daabidka uu leeyahay cilmiga naafi waa labadaa shay oo daran darankuna waxay leeyihin waa waa waa shahawaadka oo dee labadaa shubhatu shahwa shubhada iyo shahwada waa labadaan shay baa khatar ah marka midna waxa weeyaan waa xagga shahwada oo qofku wuxuu jeclaa cilmiga kaa fogeynaya macaasida dunuubta bugtada caloosha kale waa cudurada noocaas oo dhan cilmiga kaa daweynaya ee qofku inuu yaqiin qalbigiisa ay degto oo xumaha iyo macaasida ka dhaqaaqo cilmigaas waa cilmiga naafacay wuxuu kaa daweynayaa shubahaadka waxyaabaha lagaa lagu sii daynayo oo buuqa ah oo inxiraafka ah oo aaraada bani aadamku ay leeyihiin oo mabaadida qaldan ah oo inxiraafaadka caqadiga ah cilmiga kaa dawaynaya ee aad ku kala garato maxaa xaqa maxaa baatila ee aad ku saxmayso ee aad garanayso waddada saxa ah cilmigaas baa waxaa la cilmu naafic hanuunkuna waa kaa somaali cilmiga naafica ah ee jahliga kaa saaraya kaa weeyaan marka kaana inaad waana cilmigii ambiyada ambiyada cilmigii soo siiyey ee loo soo dhiyey waa cilmigaas oo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ina alambiyaa lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhaman inamaa warasuu lcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir ambiyada lama dhaxal siin shilimo iyo lacag diinaar iyo dirham lama siin oo lagama dhaxalin oo may dhaxal siin oo dadka may islacagwa may tegin laakiin waxay dhaxal maxay waxay dhaxal cilmi bay dhaxal markaa qofkii cilmigaa wax ka qaata baa dhaxalkii ambiyada qaatay dhaxalka ambiyadu waa cilmiga naafica ee waxtarka ah ee aad kaga baxayso ashubhatu washahwa kaasaa dooni la barto waxaa weeyaan qodobka labaad oo laga cararayo cadamulcilm cadam lcamali bilcilm cadam lcamali cilmigii inaan lagu camal falin waa qaybtii labaad cilmigaan lagu camal falin waayo aafo oo dham waxay ka timaadaa aafaadka dadka ku dhaca hadiyo gooraale waxyaabaha aasaaska u ah dadka weli wax bartay ee diinta intay muddo ku dhex jireen haddana durbaano kale loo tumay oo siyaabo kale hadda u shaqaynaya meelaha laga helo waxaa weeyaan aafadu ay kaga dhacdaa wuxuu yiqiinay qofkani markuu ku camalfali waado aafo oo dhan baa ku soo ururaysa dhib oo dhan baa ku imanaya walidaalika cilmigaasi xujo ayuu ku noqonayaa berri qiyaamaha iyo adduunkaba ilahay qur-aankiisa waa kaga warramay kuwa culamo ahaa oo diintii bartay oo meel gaadhay markuu inxiraafay oo ku camalfali waayay diintii si kale u shaqeeyey oo diintii gacan bidixeeyey bal tusaalaha laga bixiya dhegayso watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina faاnsalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ilى اlardi waاtabaca hawaah famaثaluhu kamaثali اkalb in taxmil calay yalhas aw tatruku yalhas waa tusaale aada foolxun waxaad ka warrantaa o ka sheekaysaa nabiy llaahi maxamedow kuwaanu aayaadkii sinay cilmigii baanu baray markaasaa waxaa li fansalakha minha wuu ka xubsiintay insilaaq waa neefkan haragga marka laga sima somaad aragta haraggii waa la dhowrti waa laga sima haragga waxaad arkaysaa maskii oo ka dhex baxay xuub ka dhex baxaado markaasaad waxaad ku qaldamaysaa xuubka meesha yaalla mas baad moodaysaa masna maaha meesha ninkana muuqaal wadaad buu ku wegiyo waxuu daldalaya aayaadku shee sheegaya xadiistii lakin waa maran yahi waa xuubkaa meesha meesha yaalla balalka khatarta fansalaqa minha uu ka dhex baxay iyo diintii banaanku iska dhigay fansalaka minha markaasuu shaydaankii u beradheereeyey oo fa atbacahu shaydaanu shaydaanka raacay isaga shaydaanka isagaaba sheeku hadduu doono shaydaankiiba isagu daba socda oo wuxuu noqday kaalam alghaawin kuwa hab ogeer lumay ayuu noqday markaasaa meesha laga helay waa adduun haddaanu doonno mashiiada iyado haddaanu all haddaanu allana haddaanu doonno cilmigaanu sinimaan kor ugu qaadi lahayn laakiin asbaabii kor loogu qaadi lama imane asbaabii uu ku jabay ee uu ku curyaamay ee hoos halkaa ku gaadhay buu la yimi walaakinahu aklada ila ardi akhlada ila ardi ya watabaca hawaa dhulkuu ku dhegay dhulkuu maaragtay eh, dhulkuu bahardaadsaday macnaha waxa weeyaan waa adduunyadii akhlada diintii wuxuu ka doortay adduunyo shini raadis dhaqaalo doon wuxuu ka hadlayaa waa wayna halkaas diin iyo dacwo baa shaqa ku maraya ninkii daacigaha war maxaaba qaar marka le waa kitaab maxaa la haya xisaab maxaad sheega misahaysa oo gorgortamaya meel adag buu taagan yahay halkaa kaasu ku hadlay xisaabtan buu yaqaana diin ilaahay ma hawshu waaba hawshaadi diintu waa diintaadi see ba heshaa see janna u heshaa see naftaada waxa weeyaan wax kale ka hadli maayo dhaqaadu ka hadlaya anu wax kale ma aqaan shaqo madaxtini buu raadinaya kursi buu rabaa lacag buu doonaya haddii xitaa waxoogaa hore dhargi maayo wuu guraya bahasha saa urursanaya akhlada ila alardi watabaca hawaa dhulku ku dhegi soo hawadiisna waa raacay oo haddaad wax kasta ku akrido isagaa kule mee laa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsan allah ilayka adeernawaain ilahay baa qur'ankiis noogu sheegay waxa weeyaan adduunkaagana ilaagu in la shaqaysto xaaska ma kule hawl kuleh guri baa in lasaga doonaya baabuur in loo sameeya la doonaya mashaaric badan baa rabaa in laga shaqeeyo zakaa khayr baa la bixin doonaa xaj baa la sugaya waxbaan ururinaynaa bal maaragtay tan qudheedu diintay ka mid taha waa waa iska dacwadda ka mid taha marka isagaaba wuxuu kuga soo baxaya intaasoo kitaab somaliland ismana ogeenu waa hore tegey suula inu dhaqaaqa iskama warhayo watabaca hawaaha waa arrin markaa khaiir ah aafadu qur-aanku waa ka warramay rasuulku waa ka warramay salawaat ullaahi wasalaamu calayh noocaas markay fogaadaan oo markaa wixii mararka qaarkoodba ay shaqaba ka noqoto hadday doonto oo diin sheeg sheegiisu ay xoola ku doonba noqoto mararka qaarkood oo laga yaabo wuxuu dadka u sheegay isagaa naftiisu inaanu ku camalfalaynin kaa qudhiisu berri ka maalin kuwa u horeeya ee dameeraha jahanaba ka mid noqonaya ayaa rasuulku inoo sheegay oo waxaa la keeni doona maalinta qiyaame sida rasuulku inoo sheegay birajuli yowma alqiyaama fa yulqaa fi nnaar fatandaliqu aktaabuh naarta marka midcirada soo duulaysa markaasaa midcilada saa u wareegaalaysanaya naarta gudaheeda ya waa ninkii wax u cadin jiray waa ninkii dadka waxu sheegi jiray waa ninkii diinta ku hadli jiray waxaa laga yaabaa mabaadida diinta waxsheegeeda wuxuu wadaba waa dhaqaalo ku doon waa jawaab ku doon waa madaxtinimo ku doon magac iyo maamuusiyo milgaraadis weeye ee ikhlaasba kuma kuma dacadhaminda waa khuduraday leedahay marka dadka wax sheegayaa khatar badan bay ku jiraan haddaaad u qaadato markaa mansabkan jawaab ku doon aad ka dhigato iyo wax ku hel aad ka dhigato iyo maamuus doon iyo magac doon aad tahay xaalkaagu markaa masahla markaasaa dadku waxay odhan ya fulan alasta kunta tamurna ta'muruna bilmacruuf wa can ilmunkar hebeelow miyaadan ahayn ninkii wanaagga noo sheegi jiray ee xumaha naga reebi jiray ninkaa sheegaysaan waanahay ninkaa sheegaysaan waanahay laakiin xaggee layga soo galay kuntu aamurukum bilmacruuf walaa aati macruufkaan dadka u sheegi jiray lamana iman jira wa can ilmunkari xumaahana waa idinka reebi jiray waa aatiihi waa la iman jiray halkaas laga soo galay macnaheedu maaha qofku inuu mar kastaba dee yahay qof bilaa dembi ah oo mar haddii aadan wax walba naftaada ka sixin in lagu leeyahy iska aamus ee waxa weeyaan ninkay labadii midna macruufkuu sheegayna kuma dhaqmin munkarkuu reebayna kama hadhin intaba waa walaaqday subaa waa arrin halis arrintaas waxay u baahan tahay marka qofku inuu is-ilaaliyo oo qaybta ka muhiimsan barashada cilmiga waa ku dhaqanka adoo bartay haddii aad ka tagto waatuu nabiyu llaahi maxamed ka cudbilaysan jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu laha yaa rasuulku ducsan jiray salawatu ullahi wasalam ilaahu waxaan kaa maan galay yani waxa weyaan cilmi aan waxba anfacayn marka cilmi aan waxtar lahayn oo naftaada toosinay oo bulshada anfacayn oo aadan wakti badan ku bixinayn oo ummadda u faa'iidaynayn cilmigaas cilmi aan baraka badnayn wey waa cilmi khatar wuxuu odhan jiray abudardaa inii akhwafu maa akhaafu calaa nafsi waxaa naftayda ugu cabsi badanay waxaa ka mid ah an yuqaal yaa cuwaymir hal camilta hal calimta waa cuwaymirow ma ogaato wax ma barata fa aquul nacam haa yaa rab fa yuqaalu camilta fii maa calimta maxaad ku samaysay wixii aad baratay maxaad ku samaysay wixii ilaahay ku baray ee aada cilmiga sheegatay maxaad ku samaysay ile cilmiga ka beri ka maayo waa lagu su-aalaya waa muhim jiddan marka in laga cararo labadaa qodobba jahliga oo aqoon darida ah jahliga oo ku camal fal aanta ah labadaba in laga cararo waa daruuri jiddan marka doonayno xagga rabbi anu cararo waxaa ka mid a ah alfiraaru min alkasali ila atashmiir waa carar laga cararo wahsiga oo loo cararo xaydxaydasho iyo firfircooni iyo raganimo loo cararo iyo dadaal tala doonaya wey oo diintu sideedaba guud ahaanta waxayna faraysaa rusushana la faray ummaddana la faray in diinta si nool loo qabsado oo ku dhaqankeedu dadku ay ka run sheegaan khuduu maa aataynaakum biquwa waxaanu idin siinay biquwa ku qabsada xoog macnaheedu waa bijiddin waijtihaadin wa casri dadaal iyo cazimo go-an iyo karti aragnimo ku qabsada oo nabiyullaahi yaxya waa ti yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa yaxya kitaabka xoog ku qabso macnaheedu maaha dee ku dheg waxaa loo jeeda ku camalfalka iyo ku dhaqankiisa iyo hirgelintiisa ayaa laga hadlaya rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wahsiga iyo cajziga aad uga ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasr wa acuudu bika min wacuudu bika min halabat dayn wa qahri rijaal waa ka ducaystay rasuulku salawaatu llahi wasalaamu aleyh waxa la ihahdo kasalka wahsiga cajziga waxaaso dhan ka ducaystay salawaat ullahi wasalaamu calayh waa cudurradayna haysta oo dad badan gabay inay wax qabtaan cajzi iyo wahs iyo kasal iyo waxyaabo badan oo dee aalaadka hadda la haysto iyo siyaabaha hadda aynu u nool lahayd waxayna mashquuliyey oo wahs inagu riday watsaabyada saa maantaoo loogu jiro ayaa qofku wuxuu ku riday wahs iyo cajis marka intuu akhriyay egeegayana wax dheefoo badan ka faa'idi maayo marka uu ka tagana cajsigiis iyo wahsigiis ku jira wax maanta wuxuu daawanaya waa daalo suma waa muhim marka in laga kaco fadhiga oo kasaga laga tago oo quraanka aanka markaad akrido rabbigay wuxuu ina farayaa inaynu dheerayno oo degdegno saabiquu saaricuu maad quraan ku aragtay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lmuttaqiin war degdeg ay leeyihin war beretama war dheereeya wararda marka waxaa ina faraya mar kastaba khayrka iyo wanaaga aan u dhaceyno marka laga hadlayo wahsiga iyo kasarka iyo cajzigana waaba sifaatka munaafiqiinta lagu sifeeyey ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wahuwa qaadicuun waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allah ilaa qaliila marka wahsi iyo jileec iyo waa sifada hadday tukanaya waa cagajiid somalia marka qofku inuu islaaliyo oo lafihiisa u baqo waa arrin muhima arrintaas waxay salafkii ahaayeen dadaalkooda jawaanib badan haddii laga eego dhinac walbaad u qaado rag bay ku ahaayeen markaad eegto zuhdiga iyo adduunkan hadda innagu aynu aada ugu mamannahay oo la laysku maandhaafay wax weyn kama hayn agtooda tarjamada khatiib albaqdaadi maraan akhriyay wuxuu leeyahay waxay ka soo qoreen nin raggii calawiintaada kuwa shiicada ah oo baa inuu madaxaan aan filayo ayaa xoogaa dhaqaala u keenay lacaga isagoo masaajidka fadhiyo jaad masaajidka u taala ku dhex ku fadhiyey markaasuu lacagtaasu u keenay markaasu wuxuu ku yidhi laa xaajata lii fiiha igala tag waaan iga soo ila ba uma bahni bu hawsha markaasu malaa way kugu yaraatee mar labaad un tujeek malaa gacanta gashay saddex boqol oo diinaar dahab ah waa lagan caadi ahayn markaa dambe wuxuusi nin kale malaa wuxuu baahan yahay xoogaa wuu yar salugeeyey weli si huruufa buu egay marka hore mogta markaasuu sijaaiduu ku fadhiyey wuu ku soo daadiyey baasho waa qadaadiyacood oo baal yar googo-aan oo lacag eh, maaragtay dahab oo eh, maaragtay eh, qadaadiyac ah muxuu kusoo daadiyey gobashiisi muxuu sameeyey eh, khatiib albaqdaadi ad garanaysaan intuu kacay ayuu jaagiisaa uga saydiyey w kusoo daadishay xagga intuu useeday si maaratay wasak maarata qashin kaga kaga daatay maaratay marada kale intuu saa u seeday buu maba sugan iska baxay albaab ka baxay markaasaa talmiidkiisi baa wuxuu leeyahay oo arrintaa tacliiqiyey oo aad si yaable u tacliiqiyey ayaa wuxuu leeyahy waxaan aad ula yahay buu yihi cizada iyo sharafta uu ku baxay iyo nacaybka waxaa u keenay adduunyada uu ka santaagayey iyo ninkii calowgaha dhibaatada ku dhacdo intuu fadhiistay dhulkii meeshu ka kacay oo wuxuu lacagtii kala firdhay kala daatay suu ururinayey ma baxa soo qaad ila baash waa la saydaye jabka ku dhacay ninkii iyo duulnimada fuushay ee urursa lacagtaadi waaga maba joojinba yani nin baa yidha iska qaado raali hawkaas ah markii hore markuu arkay dee meel xun la marayo baash waa kuseetaabu iskama tago taasaan adula yaaba bui ibn ibnuljawsi kitaabkiisa la yahha sifatu safwa wuxuu ka sheekeeyey cabdillahi mubaarak cabdillahi mubaarak oo raggii dee eh, muxadisiinta ahaa caalimna ahaa nin sheekoo kaleo caalim oo ismaaciil ibnu curaya maatira kutubta xadiis akrisa ismaaciil ibnu curaya in badan dhagtooda maqasho ayaa waxaa ismaaciil ibnu curaya ayaa waxaa loo dhigay jago inuu waali ka noqdo zakawaadka iyo meelaha inuu wax ka soo ururiyo xagga wilaayatu sadaqaad baa xilka loo saaray cabdullaahi ibn mubaarag baa warkii soo gaadhay aad bu uga xanaaqay qoraal dheer buu usoo diray oo abyaad ah yaa jaacila alcilmi lahu baaziyan yastaadu amwaala masaakiini ixtarta lidunya waladaatiha bixiilatin tadhabu biddiini ninkii cilmigiis ka dhigay bui gorgor gorgorka dadka masaakiinta xoolahooda maaragta dhacayo dafaya cilmigiisi nin ka dhigadow ee u xeeladaystay bu i macaanka adduunkaba u xeeladaysatay ninka u xeeladaystay oo diintiisii markaa dee ku bedashay adduunya ka dhigan tahay fasirta majnuunan biha bacdama kunta dawaan lilmajaaniin oo noqday nin kuwaa adduunka kan kadib markaad ahaan jirtay ninka dadka xanuunsanaya daweeya ada ada baash kuwaashay buui ya ayna riwaayaatuka fii sardiha can ibni cawni wabni siriina ayna riwaayaatuka fii maa madaa fii tarki abwaabi salaatiin in qulta ukrihtu fadaa baailun zalla ximaaru cilmi fi iini hadalla aad u culuso khatar ah oo meel adagu kaga soo haray meey riwaayaadkii xadiidka can ibni siriin can cawn ibni siriin aad lahayd ee ka hadlayay inaan nimanka madaxda albaabadooda ay guryahooda usoo noqnoqon iyo meelaha jagooyinka laga raaraadsan xagaad maraysay oo haddaan te waa la khasbay taas wax saxan buu yidhi hadallaha markuu abyaadii lagu akriyey dee rag culimay ahaayeen oo diinta la weyntahay iyo qiimaha marka ninkani muxadita buu ahaa marka inuu meelaha kale u shaqo taga buu diidaya wuxuu leeyahy shaqadaad hayso ee cilmiga ah shaqo ka weyn ma jirto falamaa qara'a alkitaaba bakaa wastacfa intuu ooyey buu yidhi haarun rashiid iyo mujoomido ahaa meesh xunka hayey waa iga ka dhaqaaji sumar waxay ahay raggu markaa dad qiimo weyn iyo himo weyn kula diinta oo wacdigu solayo haddii iyar loo sheego oo wax wax mubaaxay taa ka shaqeeya wa jaa-isabe waxa weeye wax ka qiimo badan haddii loo sheego waxa ka qiimo badan bu u cararaya raadsanaya soo waxaa ka mid ahaa jiddiyadooda ay ku qabeen xagga cilmiga akhriskiisa iyo faafintiisa iyo ku dadaalkiisa iyo kutubta say u akrisan jireen kutubta say u jeclaayeen wuxuu qoray ninka la yihahdo ibnu cabdilbara kitaabkiisa jaamicu bayaan cilmi wa fadli wuxuu ka sheegay qisada ibnulacraabi ibnulacraabi wuxuu ah nin sheekha oo lugawi ah oo ragan kutubta maaragtay macaajimta iyo wax kule buu ahaa markaa nin sheekho raggiisa asxaabtiisa waktigaa joogay baa intuu ninuu diray buu yidhi waxaad igu yeedhaa ibnulacraabi waxaa tahay sheekhabel baa ku doonay bal waxoogaa ay malaa inuu wax ka sheekaystaan buu doonay ninkuu u diray baa u tegado markuu tegay baa wuxuu ku yidhi lii cindii qawmun aniga qola ila joogta buuhi faidaa qadaytu arabii minhum ataytu qola ila joogta oo dan aan ka leehay qoladaa dantayda markaan ka dhammaysto waxaad ku tahay wadaadkii markaasaan kugu imanaya markaasuu wiilkii intuu soo noqday ayuu u sheegay ninkii sheekiisii wadaadkii diray ninkii caynkaasi wuxuu ku daray wamaa ra'aytu cindahu axad waxaad joogana ma aan arag buuri laakiin kitaabba agiilado marba kitaab buu marba kitaab buu taalacanaya wax bani aadam agtiisa fadhiyaana maan arag buuri adu la iska uma iman markaa ili danta uma dhammaanin lsadba guxdha wuxuu yidhi marka dantu ii dhammaato qola ila joogtee qoladaa markaan dantayda ka dhammaysto ayaan ku imanayaa qolada fahantagalata mar dambe isu yimaadeen war sheekha waa waan ku yeedha qoladaad ku raagtay markaasuu yidhi eh, wuxuu ku jawaabay abyaad buu ku jawaabay lanaa julasaaun maa namallu xadiiثahum alibaau ma'muunuuna hayba wamashhada kuwa julasaan la fadhinaa jiro aanaan sheekadooda ka daayin alibaau kuwa caqli badan ma'muunuuna la aaminay oo maqnaanshooda iyo joogistooda aamin ah oo kutubta rag baan la jooga kitaabada kitaabada maarata rag rag wiilka udhis warbixinta waa dhiba wuxuu yidhi rag ag joogaana ma aan arag laakiin kitaabu haysta markaa wuxuu yidhi kuwaan la sheekaysano oo caqli badan oo la aaminay hadday joogaan hadday maqan yihiinba baanu haynaa buu yidhi yufiiduunana min cilmihim cilma maa madaa wa caqlan wa ta'diiban wa ra'yan musadada bilaa fitnatin tuksha walaa suuca cishratin walaa nataqii minhum lisaanan walaa yada waa qoli aanan uga baqayn dhibaata inoo keenaan xan iyo ceeb iyo balaayo waa dad waxay wanaaggooda ila qof baad la sheekaysataa cid xanto oo midna oo meesh fadhiya haddaad wada sheegaystaan waxbaa taabaan isme baa la gelaya wuxuu yhi bilaa fitnatin tuksha walaa suuca ishratin walaa nataqi minhum lisaana walaa yada fain qulta amwaatun falaa anta kaadibun wain qulta axyaaun falasta mufanada haddaad tahay nimankaas waa niman dhintayna waa ma noolana been baad sheegtay cid ku odhan mayso haddaad tihahan waa nool yahayna cid kugu xukumi maysa ad been sheegtay oo de kitaabkoodi waa noolyahay jawaabtiisaasay noqotay macnaha waxaa la weyn oo agtooda qiimo badan ku leh cilmiga akhriskiisa iyo kitaabada iyo akriyayaan baa qiimo weyn agtooda ka leh wax kala qiimo badan innagaase marka cagsi baynu nahdo innaga sheekada iyo facebookyada iyo makhaayadaha laga sheekeeya fadhikudirka iyo maxaa la lahaa iyo waxaas agteena ku weyn sakhaawi markuu kitaabkiisii aljawaahir wadurar markuu sheekiisii ibn xajar u ka sheekeynayay yani himadiisa iyo cilmigiisa hawshu qaban jiray wuxuu yihi inamaa kanat himatuhu almuطaalaca wاlqirاءة wالsamac wاlcibaada wالtasnif wاlifaada bxayثu lam yakun yuklii laxdaة min awqaatihi can shayin min dalik xatى fi xaali aklih wa tawajuhi wa wasaalikum wuxuu yidhi himadiisu waxayd akhris iyo muطaalacasho iyo cilmigu dhegaysto oo dadka lagu dul akriya xadiidka iyo cibaado iyo taaliif kutubta alifayo qorayo iyo ifaadka u faa'ideynayo laxda iyo ilbiriqsi waqtigiisa ka mida ma dhumin jirin buuri ilbiraqsi waktigiisa kama lumi jiri xataa markuu cunayo wax iyo markuu socdo wakti kama lumi jiri saas markaas wuxuu kusoo gabagabeeyey waida araada allahu waidaa araada allahu amran hayaa asbaabahu marka ilahay arrin uu doono asbaabtisu diyaariya dee xaafid ibn xajar waa la diyaarinaya wuxuu cilmi kitaabka sharxiyey fatxulbaariga markii la yidhi shawkani eh, maxaad u sharxin weyday eh, bukhaariga laa hijrata bacda alfatxi buu yidhi fatxulbaari meesha yaala makaa laga hadlaya aaya buu ahaa xadiidka iyo cilmiga cilmigiisa soo ragba aragti waxay sameeyeen dadaalka kutubta ay jecel yihiin waxay gaareen heer gurigoodii ay u xaraashaan kitaabo inaga guryaha dhismahooda ina qiimo badan iyo adduunyada wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo abulcalaa ilhamadani suu qoray ibn rajab kitaabi dayru abaqaat ayaa wuxuu yihi ninkii lo ohan jiray ibnu jawaariqi imaam lugawiyaba waada kutub badan leh baa kutubtiisii u arkay oo la iibinayo markaasuu yimi aduu qayb ka mid ah baa le waa lixdan diinaar kutubtaas waa lixdan diinaar markaasuu yihi anaa iibsaday daay halaga tabanina lacagna ma haysta markaasu yi lakin maanta waa khamiis waxaan codsanayaa ilaa khamiis dambe lacagtaa layga sugo meel wax kuma ogaan baqdaad ba hamadaan buu u safray wuxuu isbuuc ah kasoo gaadhsiiye guri baa meeshaa ku yili gurigiisi war guriga hala faasaxo eh, nimankii eh, dilaalintii suqa gala guriga hala iibsho buuri gurigii waxa la soo wadaba lixdan diinaar lacagtii markay maraysay oo la weli dee guriga yeen lumina lacag ka badan buu baxayaa eh, isfaasaxa buuri wakti bay gu socdeen lixdankiibuu ku faasaxay halkii waddana ka soo noqday khamiista nafteeda ballankuaabuu soo galay ariga qabtay u lacagta uu soo ibshay ka turjumaysa marka kutubta ayaa ka qiima badan guriga cilmiga ayaa kala weyn gurigaba somaart saasna ku haya salafka suyuudi oo nin aad u cilmi badnaa kutubta qoray aad garan kartaan waxaa kitaabkiisan alashbaah wanadaa'ir markuu ka hadlayay muqadimadiisa oo cilmigan qawaacid alfiqhiya uu ka hadlayay yani hadallada uu qoray waan jeclaystay ha soo guuriyo yani qiimaha hadallada uu qoray iyo cilmiga eh, sida lagu gaadhayo iyo si yaroo ciyaariya lagu gaari karaynin ayaa wuxuu yihi walacamri ina hada alfanna laa yudraku bitamani walaa yanaalu bisawfa walacalla walow ani wuxuu yihi cilmigani tamani laguma gaadha buu yihi maaratay eh, iyo diile iyo waan cilmi waan baran doonaa cidhiidhiga haysta murugta walwalka walbahaarka waa inuu u cararaa aiqa billahi watawakul cala allah ilahay inuu tala saarto oo rabbi ugu kalsoonaado inuu baxaa la doonaya oo naftata waxaa ku imanaya intaa walwal iyo intaa adduunya ku nooshahay wax kuwalwaliy walwal kugu ridaa iyo walbahaar la waayi maayo laakiin waxaa loo baahanayaa inaad ka guurto oo aad naftaada xagga rabbi aad isu xejiso oo kalsoonida alle aad ogaato rabba rabbi baa ku siinaya rabbi baa dhibka kaa saaraya rabbi baa faraj kuu furaya rabbi marka kalsoonida alla aad qaadato walidaalika waa kii rasuulku laha allahuma inii acuudu birdaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka laa uxsii hanaan laa uxsii hanaan calayka acuudu bika minka adigaan ku magangeliyaa minka waxaad abuurtoo shar ah iyo dhib oo dhan baan kaa magangeliya bika minka waxaad xirma marka inaad humuumta ku haysa dhibaatada waxaad ka tabanayso xumaan culays wax kastoo ku saaran allah baad ka magan waacuudu bika minka laa uxsii tanaan calayk saasaa la doonaya qofka addoonka hal muminka oo salafku macnahaasay fahansanaayeen qofku si uga baxo dhibaatada tan cidda kaa saari karta wax kastoo ku haysta wax kastoo ku yimaado waa allah subxaana wa tacaala marka inuu qofku xagga alle u socdo oo xumo oo dhan ka cadado saxaabadu qisadii saxiinka ku sugnayd ninkiis rasuulku majmuucadii diray ee ninka ansaariga madax uga dhigay oo markay waxoogaa intay yar mal amar ka qaadan waaye marka dambe intuu meel joojiyay war dhegaysta horta aniga soo madaxa ninkama kan dhigin horta bal xaaba soo gura xaabay soo gureen dabkana shita buuli dabkii bay shiteen gala buuli dabka kan way iskhilaafeen war dabka gala dabka markaasa waxay yidhaahdeen inamaa fararna ila llahi wa rasuulihi min annaar waxaanu ilaahay rasuulkiisa u raacnay inaanu dabka cararro marka dabka kagaan ka gallaa intay murmayeen baaba dabka iska qaboobay haw iska dhammaatay markii dambe rasuulka u sheegay wallaahi low dakhaluuha maa kharajuu minha inama aacatu bimacruuf hadday galan kaamay baxeenba waxaa qofka lagu adeecaya wixii moogtay macruufe munkar miya la isku adeeca marka waxaa dee fahamkoodu saxaabada rasuulkuna waa barayay waxaa laga cararaya xumaan oo dhan baa laga cararaya naar baa laga cararaya xumaan baa laga cararaya welwel baa laga wax xun oo dhan baa laga cararaya waxaa loo socdaa maxay waa sicsanaanta xagga jannada khayrka wanaagga taasaa loo socda xataa markii uu lahaa eh, ninka la yihahdo cumar bin khataab radi allahu canhu daacuunkii mandiqadii shaam ka dhacay markuu maqlay shaam daacuun baa kale dibu noqday ba cubayda wuxuu ku yidhi eh, atafiru min qadar illahi yaa cumaro cumarow ma qadarta ilahay baad ka cararaysaa markaasaa muxuu ku yidhi nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah qadarta ilahay intaanu ka cararno baanu taallo u cararaynaa dee wixii xuna uu qadaray alla intaanu ka cararno baanu ta wanaagsan u cararaynaa dee waxay la mid tahay wa acuudu bika minka iyo laa malja walaa manja minka ila ilayk macnahaas ku socotaa soo ma marka waxa weeyaan eh, in diiq wix cidhi o dhan laga fakado oo qofku u tallaabsado xagga wanaagga u tallaabsado wuxuu odhan jiray ibnu qayim raxmat ullahi caleyh ka hadliya baabka aynu hayno wuxuu yidhi waman wa min axsani kalaami alcaama nimanka caamada la yidhaahdo hadalkooda waxa u wanaagsan buu yidhi odhahday yidhaahdaan laa hama maca allah ya laa hama maca allahi ilaahay maciisa wax ham wax murug la yihahdo wax walbahaar la yihahdo wax bakdin la yihahdo ma jirto macnaa mar hadduu qofku ilaahay mar hadduu kula jiro mar haddaad rabbigaa ku xidhan tahay bakdin ma leh hadala caama ku hadashtaasaw fiican buu yihi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wyarsuqhu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ina allaha baaligu amr marka qofki ilaahay ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala makraj buu u samaynaya waxa weeye yajcal lahu makraja min kuli maa daaqa cala annaas wax kastoo dadka ciidhiya oo dhibaato u keena ilaahay qofka muminka wuu ka saaraya abulcaaliya wuxuu ihi makrajan min kuli shidda wax kastoo dhib ah oo adayg ah buu allah subxaana watacala ka saaraya marka ilaahay xaggiisa inaad u cararto waayo allaad cuskanaysaa wa alla kugu firan alaysa allahu bikaafin cabdah wayukawifuunaka biladiina min duuni waxa kaloo ka soo haray oo dhe macno wey maaha allah baa kugu filan subxana watacala kalsoonida ilaahay inaad cuskato rabbigaa baa wax walba xalkaaga o dhan uu ku jiraa xalkaaga ummadda xalkeeda o ku jiraa oo waman yatawakac allahi fahuwa xasbi inaan qabsano isagaa kugu filan isagaa maarata kaafigaaga ah, dhib oo dhan kaa badbaadinaya taasaa muhima in la qabsado waxaa ka mid a ah cararka alfiraaru min albidcati ila sunna in laga cararo shayga bidcada ah oo loo cararo sunnaha oo bidcadu wax kasta oo nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh aanu diin ka dhigin oo dadku ay diin ka dhigtaan oo ilahay ugu dhawaanayaan oo ay diin ka dhiganayaan baa bidca la yidhaahdaa waxaa weeye waa shay xun bidcadi oo khatar ah oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khudbat اlxaaja mar kasta wuxuu laha wakhayru hudaa hudaa muxamed ama khayru lhadyi hadyu muxamed salawaat ullahi wasalam khayr hadyi oo dhami waxaa u khayr badan hadiga moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuuna ka sii digay oo inay fitantu iman doonto dad lumay oo diintii gacan bidixeeyey oo si xun iyo si qaldan u fasiray oo ka leexday waddadii rasuulka inay iman doonaan uu inoo sheegay rasuulku salawaatu ullahi wasalam aleyh man yacish fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin caduu calayha bاnawaajid waiyaakum wamuxdathaat اlumuur faina kula muxdaثati bidca buu rasul salawatu ullahi wasalaamu aleyh qofkii noolaada wuxuu arki doonaa khilaaf fara badan buu arki doonaa markaas sunnaha qabsada sunnihii saxaabadu waddadii ay mareen oo hadigii salafka ah qabsada waxa weeyaan iska ilaaliya waxyaabaha lasoo cusboonaysiiyo ee rasuulka manhajkiisa khilaafsan iska ilaaliya oo rasuulku ka sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh in la qaybsami doono iftaraqat yahuudu calaa axda wa firqa iftaraqat inasaara calaa tintain wa firqa wtaftariqu mati calaa alaaa sabciina firqa waaxidatun fi ljanna wa itnaani fi nnaar koob iyo toddobaatan kooxood bay u qaybsantay yahuudi nasaar labaiyo toddobaatan muslimiintuna sadeiyo toddobaatan bay u qaybsami doonaan mid baa jannada geli doonta markii la weydiiyana wahiya aljamaaca iyo maa ana caleyh waa asxaabi waa jamaacada waa kuwaan iyo asxaabtaydu maanta waxaanu haysana hayste ku sugan diinta marka waa habkaay ku noolaayeen saxaabadu iyo salafku waddaday hayeen cidda haysa oo alkitaab wasunna ahlusunna waljamaaca waa waddadaa iyadaa ragga ka qaada dadka badbaadiya halkaas ku cararaysa marka firaar min albidca ila asunna wa khayr lumuuri asaalifaatu cala alhuda wa shar lumuuri almuxdathaatu albadaa'ic khayr oo dhami marka waxa wey waddada in la qabsado taasa ee lagu nabadgelayaa ilahay waxaan ka rajayna subxana wa tacala inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah subxaanaka